huwa اlmajlis الsaabic wاlhamsuun bacda اlmiئatayn min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaab sunan الnasaa-i في leyلة السبت الموافق للخامس من شهر جماad الآخرة cام مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع وجيب الدعوات مجلس كان waa majliskii laba boqol iyo konton iyo toddobaad ee majaalistu markay sharx koobnay kitaabka sunan nasaa'i habeenkan waa habeen sabtiga kuna beegan shanta jumaad alaakhira kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala muddo fiican oo bishii jumaad aluulaa kow iyo tobankeedii ayaa cashirkii cashirkan ka horreeyey ee kitaabka sunan nasaa'i ayaa halkan habeen arbica ku galnay waana casharka laba boqol iyo lix iyo kontonaad kadibna mudda ayaa la kala maqnaa ilaahay baa kumaa subxaana wa tacaala caawa inaan isu soo laabanno annaga oo u heelan una diyaarsan in axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan wada dhegaysanno dhammaanteenna insha allah tabaaraka wa tacala ilaahay inaan ugu dhowaanna oon alla dartii u wada dhegaysanno <clears throat> una akhrino Eh, sidoo kale waxaa ilaahay mahadii ah in nabad iyo khayr lagu soo noqday eh, akhyaarta ay soo laabteen intooda badan inta kalena insha allah tabaaraka wa inay khayr qabaan omaan rajaynaa biidn illaah eh, waxaan ku soo jirnay kitaabka sunan anasaa'i oo weliba xaalad hooba damara ah gabagaba ku dhow oo ilaa soddomeeye cashar meelaha insha allah tabaaraka wa inay ka harsan tahay qiyaastayda ay tahay ilaah noo yeesara subxana wa tacaala dhammaystirkiisa iyo ikhlaaskiisaba caawa waxaan sii wadaynaa kitaabu اliimaani wa sharaa'icihi ayaan ku soo jirnay kitaabka iimaanka iyo sharaa'icdiisaan ku soo jirnay waxaad ogsoon tihiin in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu ku sheegay aliimaanu bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila اllah wa adnaaha imaataة اlأdaa can الطariiq wاlxayaaءu shucbaة min aliimaan marka iimaanka wuxuu leeyahay maraatib ayuu leeyahay martaba tawxiid waa iimaan martabat alxayaa iyo xishoodka waa iimaan martabada jidka qashinka yeella in laga qaado waa maraatibta ugu hooseeya oo ka mid a iimaanka marka martabadahaas noocaasa ayuu imaamka raximah ullah raxmatan waasica ayuu noo baababaabayn doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala waxaad doontaan baabu zakaat horaanna maxaan soo marnay kitaabu zakaat oo kaamil soo marnay oo waxaa weeyaan asnaafta zakada qaadanaysa noqotaya iyo asnaafta xoolaha laga bixina zakada iyo nisaabka la bixina iyo wax laga ay ku waajibaysa iyo wixii aan soo wada marnay ramadaan ayuu muxuu ahaa iyo qiyaamkiisa ayuu noo sheegi doonaa waa aan ku soo marnay kitaabu sawm oo tafaasiilaan soo marnay laakiin halkan wuxuu kala danlayaa imaamka caleyh raxmat ullah in salaaddii ay iimaankii qayb ka tahay oo soonkii uu mxua qayb ka yahay oo qiyaamileylkii habeenkii in la tukado uu iimaanka qayb ka yahay marka hadda waxaan ku jirnaa dadka ahlu iimaanka inay kala sarreeyaan waa aan soo qaadannay cashirka hore iimaanka inuu kordha waa aan soo qaadanay ziyaadat uliimaan caaw halkaa waxaan ka gelaynaa calaamat اliimaan baabu calaamat aliimaan iimaanka calaamada uu leeyahay oo qofka inuu mu'min yahay waxyaabaha lagu garta qaybo ka mid wax badan ayaa qofka iimaan inuu leeyahay lagu gartaa laakiin imaamka caleyh raxmat ullah caawa qaybo intaa ka mid a ah ayuu noo ishaari rabaa qayb hebel iyo qayb hebel iyo qayb hebel oo iimaanka qofka in haddii arrinta ayada lagu arko inay calaamad iimaan ay tahay sidoo kale waxaa noo imaan doonaa isla caawadan laftirkeeda biidn illahi caza wajal calaamatu almunaafiq aw الnifaaq munaafiqnimada calaamadda lagu yaqaano ayaa iyadna insha allah tabaaraka watacaala ayaan ishaari doonnaa amaba imaamka uu noo soo aroorin doona caleyh raxmat ullah baabka sagaaliyo tobanaad oo hoos imaani kitaabu aliimaani wa sharaa'ici hoos imaani waa baabu calaamati اliimaan iimaanka calaamadiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiid shan kun iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay mat abarna xumayd ibn sacda albahili wayaan waa saduuq qaala xadaana bishri yani ibn mufadal waa iqatun caabid iqatun habtun caabid qaala xadaana shucba waa imaamkii can qataada ibnu dacaama saduusi albasri annahu samica wuxuu ka maqlay qataada anasan khaadimi rasuuli illaahi sala la slam o khaadima rasuuli lahi sal slam yuqul isagoo ayuu ka maqlay qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slem laa yuuminu ma rumeeyo axadukum midkiin oo iimaan lagama hela xataa akuuna ilaaaan ka ahaada axabba mid la kaalgacaylo badany ilaahi asiga xaggiisa min waladihi canugiisa iyo waalidihi waalidka dhalay iyo wannaasi dadka ajmaciin dhammaantood xadiidkan ku noqda laa yuminu axadukum midkiin iimaan lagama hela xataa akuuna ilaa aan aniga oo nebi maxamed calaih sla slm ka ahaada axabba mid la kalgacaylo badan ilaahi isaga xaggiisa min waladihi canugiisa uu dhalay iyo waalidihi waalidka dhalay iyo wanaas dadka ajmacin dhammaantood iimaan kaamil ah qofka lagama heli karo oo ilaahay subxaana wa tacaala iimaankii uu rabay oo kaamilka ahaa qofka lagama heli karo ilaa nabigeenna calayhi salaa slam xubbigiisa iyo jacaylkiisa uu martabo sara qof ka gaaro martabadaas marka maxay tahay waa inaad canugii adiga aad dashay aad nabigeena ka jeclaad sala allahu calayhi waali wasalam canugaada dhib ha loo geysto oo ha la dilo ama ha gubo iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha la caayo ama ha la dhibaateeyo haddii ay isukaa baribar dhigmaan waa inaad nabi maxamed ilaalintiisa calayhi salaa slaam aad hormariso hadda nabigeena wuu dhintay calayhi salaa slaam wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qabli rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum aayadda kale maxay ahayd innaka meyitun wa innahu meyituun adiga waa dhimani oo meyd baa tahay iyagana waa meyd marka nabigeenna wuu dhintay calayhi الsalaatu wasalaam markuu dhintay meelaha nabigeenna alay slam xubbigiisa laga muujiyey waxaa ka mid ah in sunnadiisa la jeclaada oo wax kasta laga hormariya xataa ilmaadaad ka hormaraysa oo ariiqiisa jidkiisii aad ilaaliso waxaa ka mid ah xubbigiisa inaad nabigeena difaacdo alayh slat slam oo naftaada iyo maalkaada aad ku difaacdo cidda caynayso cidda aflagaadaynayso cidda suurad xumaynaysa cidda dacwadiisa iyo ku tumanaysa waa inaad ka difaacdo haddii marka arrintaa lagaa waayo laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin meesha way ka baxaysaa marka way ka baxaysaa iimaankaada marka wuxuu noqonayaa mid faruuran ayuu noqonayaa oonan muxua isku aadanayn oo wax ay ka dhiman yihiin ayuu noqonayaa siduu nabiga noo cadiyay sal slm laa yuuminu ma rumaynay axadukum midkiin xataa akuuna ilaa ankaada xaba mid la kala badan ilaahi isaga xaggiisa min waladihi canugiisa iyo waalidihi waalidka dhalay waalidka waa taqaanaano qofka bini aadanka ah wax uu qiimeeyo ood cirka ama saro waxaa weyaan waxa ugu weyn waxaa ka ah, waalidka dhalay lidaalika waxay dhahaan kullu fataatin mucjabatun biabiiha gabar kasta waxaa weeyaan hooyadeed amaba cafwan aabbaheed ayay la dhacsan tahay eri orgigeeda la weyn soomahayn marka waxaa weeyaan daa'iman qofka aabbihii iyo hooyadii dhashay wax walbay kala wen yihiin maca markii ayaga ay yimaadaan waa nebi maxamedna la barbardhiga calayi slat slam waa in labadooda ah, muxuu ahaa nabigeen uu ka horeeya calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ay ka horraysa waxaa weye diintiisa ay ka horraysa difaaciisa ay ka horraysa qodobka u dambeeyana waannaasi ajmaciin dadkao dhan dadka waxyaabaha ay aad ku jecelihin waxaa ka mid ah zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa min annisa dumarka oo kale ya dumarka oo kale aad iyo aad bay muxuu aha raggooda u jecel yihiin raggana dumarkooda aad bay u jecel yihiin jacayl weliba zaa'ida weeyaan oo khariizi ah oo xubbi ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala wajacala baynakum mawaddatan waraxma mawaddadaas ilaahay baa dhex dhigay maaha waxaad iska yelyeelaysa waa wax ilahay u dhex dhigay subxaana wa tacaala wannaasi ajmaciin bay soo gelayaan wannaasi ajmaciin bay soo gelayaan mararka qaar waxaad arkaysaa xubbiga qaarkiis inuu xuquuqdii xataa isdabamarini maandhowed waxaa arkayay eh, tiiviyada soomaalida mid ka mid ah weliba kuwa caansan ka mid ah oo dood cilmiyeed ka sameeyey magaalo magaloodhinka ummadda somaliyed deganta ka mid ah oo isu keenay gabdho yaryar iyo wiilal isu keenay iyo dad muxuu ahaa noocyo kala duwana ah isu keenay kadibna waxaa laga doodayaa hooyadii xaqa ay lahayd man axaqu naas bixusni saxaabati nabi allow inaan la jooga oon xanaanayo oon u baarinimo falo dadka marka laisku ururiyo oo dhan yaa ugu habboon ummuk kadibna uma ummuk uma ummuk uma aabbihii aymaani markaas xaaladda noocaas ahayd ayaa hadda waxaa war cad laga soo saaray sodohda wiilka xaaskayga xaaskii ah, waxaylada gabadhi ninkayga iyo ninka iqabo hooyadii iyada oonan fasax qaadanin ima soo booqan karta guriga ma imaan karto guriga wiilkeeda ma imaan karto waxaa intaa ka daran marka taa waay sheegtaa sheegtaa iyada u taallaaye wiilkii wuxuu leeyahay waa sax madaxu ruuxi xaaskayga waa inaan ka fas <laughs> hooyankeena waa inaan ka fasax qaato booqasho xataa ma mogto imtixaan imtixaan weeyaan dad waxaa arkaysa difaaca xataa kuwa xataa wadaadda mxuu ahay culimaa oo masalada ay la yara talax tagtay oo arkay mxuu ahaa ciddii culimmada ka hadasha xataa yara xaagata arkay oo wax sheegsheegeen laa shaka ninka culimmada wax isdifaaci meeshuu ka fiirinaya iyo meesha xaaladda ay u socotaa kala duwan ma og tahay sideedaba fahmu الsu'aal nisfa اljawaab waa mogta inaad su-aasha aad fahamto jawaabta naskeeda waa meesha wax loo wada ninka hadduusan abbaarino meel kale abbaaro waa mushkilad nacam gabadhan xaaskaoo la soo guursaday iyo gurigooda inay brifate iyo howlo khaas ayaga ay ka dhexeeyaanoo oon la ciriirinno ayaga muxuu ah, aan eh, dhib loo keensanin waa maqsad maqaasid shareecada ka mid a ah. marka mas'ale fiqihaan looga hadlay arrinta ayadaa oo la dhaha bal socdohdina balkoo gooniyaha la dejiyo saas hala kala dejiyo dadka kada ama xataa guri kale hala dejiyo wamaa ilaa dalika oo de xaaladan ay caadi iska tahay markaas fiqyahaan waa looga hadli karaa gabadha ma u waajibaysaa in muxuu ahaa guri mustaqil oo ayada u qalmo gooni in la siiyo mise ma waajibays waa masalada taqaaniin macruufkahayd ayib hadda ay u waajibays marka inay soodoodii la soo degto oy qolka soo degta muxuu ahaa hadday ayada raalli ka ahayn oy tidhahdaa gooni ha lii dejiye ma u banaana masalada marka fiqyahaan looga hadli wax ishkaala kuma sugna waa laga hadli karaa laakiin qadiyadda laga hadla ma fahamten adinka qadiyadda hadda ay t v-gaas intaad u fadhiistay ummaddaad u arooriyey meelaa la isugu keena mataqaana sababta qadiyad waxaa la rabaa dadka waayeelada ah oo waalidkeen ah oo intaa nala soo maray in sidoo dhaqankooda qaabka daran oo kale lagu sameey muxuu y dhaqankooda qaabka daran qofka marba haddii uu retired noqdo oo howlgab uu noqdo waa la qaadi meel kolleejo ah amaba boodina saa u taqaanaan ayaa lagu daadin lagu tuuri gaariga la soo saari hadduu muxuu ah isaga ismaamuli waaya ama xoogaa xanuunkiisa iyo holis ay yara tiro bataan wiilkii iyo gabadhii isaga u dhalay way soo qaadayaan gaariga ay soo saarayaan kadibna halkaasa lagu tuuri halkaasa lagu ridi hadalkan marka waa hordhac hawshan hadda socoto waxaa weeyaan war soomaaliyay duqoobahan awowyaalka iyo ayayaalka guryaha idiin dhooban meel muxuu ah lagu daadayo oo qashanqubhaana ah uu sameeya waan ku siini maqsuudka marka soo socda meesha waxaa la soo wada halka ayadaa la socda marka wadaadkan difaacaha raggaas oo saas fiqiga iska caadiga nabadda qabay oo mashkilada ay ka jirin halkaasu maxaa u dhumay meeshadhankaas maa meesha loo socda meesha loo socda waa meel kale halkaasaa loo socdaa adig markaa u sallaxin oo kadibna ay goolkaa gelin marka masaladaas marka waalidka xubigiisa meesha aad joogad ogsoontihin oo naga jooga ya ayaa nabigeena xubigiisa ala sl in laga hormariyo ay muxuu aha waajibta qofka iimaankiisana uusan kaamil noqonayn xataa yuxiba li xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waاnnaasi ajmaciin marka cala marka iimaanka waa sidaa weeyaan nacam fadal sheekh haa نعم حقيقة نعم الجزاء من جنس العمل تفضل ها in wax laga sheego ها أحسنت أحسنت نعم moog tahay fiiri sideedaba mararka qaar afka waxaa la yidhi haddii xaqa haddii afka la qabto haa docdo ka buqa marka waxaa weeyaan isku mid maa gaalada laftirkoodii laysuu sawaa ilaah baa sheegi isku nooc maahan xitaa ummatun waxaa ka mid dad cadaaladda iyo ay u muuqato lidaalika hadda annaga iclaamka iyo miidiyaha inta badan wuxuu keenaa dadka reer galbeedka oo ku jirta tacasubka iyo nacaybka aad ku jiro ayaa la keenaa codadkooda oo kor loo qaado la bumbuniya hadalladooda bugaagtooda waxay muslimka yidhahdeen waxay diinta ka yihahdeen la keenaa laakiin ragga munsifiinta ah oo cadaaladda ka hadla qoraalada ay qoreen haddii aad muxuu ahay aragtaan waad yaabaysaan laakiin ayaga waxaa la gelinayaa hoostaa la gelin kor looma soo bixinaya kii xataa dhawaaqa warkiisa waa la qarinaya hoostaa la gelin haddaad aragta waxyaabaha ragga mustashriqiinta loo yaqaano oo duruustan amaba mxuu ahaa diinta islaamka ama tafsiirkiisa ha noqoto ama luqada carabiga ha noqoto amaba xadiista ha noqoto amaba siirada nabigan ha noqoto ama fiqiga usuushiisa ha noqoto yacni ragga darsay oo gaalada ahaa oo loo yaqaano almustashriquun ragga cilmiga sharqiga waa cilmiga shareecadun haaliban ragga darsay oo gaalada ahaa markay kuwooda munsifiinta ama qaar badan horta way soo islaameen qaar badan way soo islaameen qaarna sooma islaamin laakiin waxay qoreen eraye ay ku cabirayaan xaqiiqada islaamka markaad akhriso waad yaabi lidaalika culimmada kutubo waxaa jirta badan oo laga qoray wixii mustashriqiintaas ay islaamka ay xaqiiqadiisa ay ka yidhahdeen haddii ad akhriso googalka haddaad ku qorto hadda oo tidhahdaa aqwaal almustashriqiina almunsifiina fi lislaam oo fi nebiy waxaa kuu soo bixi muxuu ahay waxaad la yaabayso oo xataa annaga aanan sheegi karin kaba xataa naga aftaansanba adoo say u ammaanayaan islaamnimada marka ficlan waxaa keena xaqi afkaa la qabtay dhinacuu buqaya kuwa ayaga lakin warkooda waa la qariya hoosaa la gelina hadda lakin social media annaga inaan warkooda bannaanka keenno oon idhahdaan alxaqu maa shahida bihi alacdaa aan nahnaa waa wax fiican weeyaan nacam ayib xadiidka afar kun shan boqol iyo ama shan kun afar kun aan weli joogna sama ogidin waxaan ka baxnay meesha ayadoo afar kun aan ku ag wareegayna shan kun iyo toban iyo afaraad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasaci abarna alxuseyn ibnu xurayf الخزاعي واثقة قال أنبأنا إسماعيل بن علية واثقة تبت عن عبد العزيز بن سهيب البناني ومولاه واثقة حديث كنت تحوي الإمام علي رحمة الله وأنبأنا ونور عمران ابن موسى الليثي وصدوق قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وذكوان التميمي ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب ويان هذا صومرني عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى وارضاه قالوا في أنس أنس وحيان كارين ولي انتونوليا amaba inta adduunkan u jir waxaan ka haraynin biladaas bila sharafkaas oo khidmada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ka haraynin khaadim rasul waa bilad aan weligii iska dhacaynin xaqiiqatan hal maalin haddii aad nabi maxamed koob biyo ah aad sharaftaad mudan layd in aad ugeys koob biyo ah hal mar ama kabtiisa aad qaaddo ood laba mitir xataa la socoto sharaftaas qofkaad uu heli lahaa yacni wax wey soo maahateen maanta khidmadii laftirkeedaan heli karnaa anagu halkaan joogno kun iyo afar boqol iyo ziyaado sano nabigeena moog ala sl slam oo inoo dhexays ayaan khidmada heli karnaa nabi maxamed ala sl khidmada maxay tahay waa inaan u adeegno sunadiis waa inaan sunadiis difaacno nu adeegno ayaan ku heli karnaa sida dhabta ah almaru man axaba maca man axaba yowma alqiyaama khudbadii maanta waad ogeydeen oo aad ku qiimaha badnayd sheekhan izah la khayran uunoo akhriyey xaqiiqatan khudbooyinka moogta qaar waxaa jira la yidhahdo khudbat asana khudbo inaba caadi maahan xaqiiqatan aad bay u qiimo badnayd marka qofkii dhegaystan wuuba dhegaystay qofkaan dhegaysanna soo duubta amaba hakala socda aad bay u qiimo badnay xaqiiqatan yacni camalkaaga mararka qaar soo isma dhehaysa warni oo salaadaydaan sakaraadka ah oon khushuuca badan lahayn iyo hadalkaygaan tirada badan oo iska unfuran iyo cibaadayaradaydan iyo qur-aanyaridaydan iyo dikri la-aantaydan iyo waxaan kuwaan miyaa janno iyo goyni wixii yaroo haddaan helayna kadib hadal muxuu ahaa xan iyo hawlo iyo waxbaan ku kuwa quusaad gaari mararka qaar laakiin waxyaabaha quusta aan la gaarinaa idiin sheegi oo aad ku qiimo badan wax kaasoo kale almaru maca man axaba yowma alqiyaama adiga nebi maxamed yaad ka jecesha maanta ala sl slam xubbiga ala sl slam sidoo kale waxyaabaha runtii aadka aad islee qofka muminka ah inuu xisaabsado ood ku xisaabtama loo baahanya waxaa ka mid a ah, maanta qof muslima adduunka meel kastoo jooga midab kastuu lahaado qolo kastu ahaado qof muslim la xagtin la gaarsiiye oo islaanid darteed loo gaarsiiye marka la yihahdo jirkaasuu noqonaya jirdhaca ku geli waad dhibsani maxaa kaa galay walaal maaad maxaa kaa galay limaada maxaad u xanuunsani walaalka leesh walaal maxaad ku noqoteen ilaahay dartii xubbigiisaad marka waa alla dartiis waxyaaba marka rajada yar ron oo qofku mararkaa u leey hade kuwan kale kulli laxaaqo tan amay ku badbaadaysaa kugu soo dhici waxyaabaha kale oo runtii dadka intooda badanna ay helaynin ood ilaahay in yar waafajiyo waxaa ka mid ah qofka inuu qalbigiisa noqdo saafi lijamiic اlmuslimiin qof kastoo muslima adi maxaa kaa galay qashinqub halkan maxaad ugu dhigaysaa waxaasoo awsaakh iyo qashinqub iyo cuqdad iyo waxaas kulli iska xaaq adi gurigaada qashinqub muxuu ahaa qof baa qashan kugu soo tuuray adoo socdaad muxuu ahaa qof xafaadad akramakum ullah aad kugu soo tuuray xafaadinta soo qaad gurigaad madaxda geli maya soo mada geli ku kala waxaa weeyaan bac qashana ku jira kaasoo daba tuuray soo qaad gurigaad soo dhigani maya fakarihtumu waxaad olaad nacaysa waa waa iska xaaqi soo ma cuqadda markii waxyaabahan qalbi kuqabadka waa saas oo kale waa wax qof aad hadalaad xuraad ku dhahayaa qashinqub waa soo qaad kadibna guri maana qalbigaada dhex gasho shuuq tu kala soo ikhwaani qofka muuminka ah waa inuu daki noqdo war cibaadadeena waa iska yar tahaye labada khasladood ilaaha nugu dhowaano maxay labada khasladood waxaa weya qof muslim ah adduunkan ku sugan inaadan cuqdad u qabin haddaa ku gasha afist habeen kasta yaa awoodi kara waa la awoodi karaa dhammaantin waa awoodi karna maxay ku dari cuqdad aruurisay maxay ku tari dhikar iyo sonkor iyo fulaan iyo cudurro iyo wadna xanuun iyo murugo iyo soojood iyo adka qaadi waxaas kule iska xaaq shaydaanna waxaa weeyaan intaad sanka ka durta aad weliba silsila ku xirta ayaad muxuu ahaa ku dabanahlee saas u wadi oo marka horta afkaan adi kaga dhufani waxyaabaha looga reeyay shaydaanka waxaa ka mid a ah qofka adduunka ugu nicaabta muslimka ah oo dulmiga ugu badan kuu gey ilaahayow jannasii u fadhiisa adoo weliba xilli ducada la aqbaala la jooga ilaahu jannasii allow dembigiisa dhaaf allow waan cafi darta allow ilmihiisa badi oo maalkiisa badi oo waxaa weyaan cilmigiisa badi oo mxuu ahay madaxnimadiisa badi ducaau mis shaydaan khizya iyo dullika weyn oo adduunka soo mara in la arko waa naadir adigana ilaahay darajaad aadan weligaa gaarteen ilahay kugu gaarsiina waxyaaba yaryar noocaas oo doqon ma garato ajir la socda jannada meelo yaryaro muxuu ahaa yani exbress kuu soma arkin intay bam isku xiraan saa u taabanaan express ila aljanna dhahan soma arkin express ila naar waa taas ayada horta la socda express ila naar wa dhinaca kale laakiin waxyaaba waxaa jira camalo yar yaroo qofka express inaad ilaha janna kusii laga yaabo way ka mid tahay qalbigaaga inuu muslimiinta u noqdo nadiif u noqdo waxba kuma taraysa haddii aad qalbi ku haysa waxay kuu tarta nin baa beri annagoo jaamacadda joogno madiina ayaa waxaleey markuu waxaleey aan markiiba orday horyaa ni wa fulaan baad hadlaysay maxsaa wax u yeeshay markaasuu yidhi niyow nin fiican baata anu wax iga hadlay waxaad iga hadlayso waxaas waan qabsaday markaasa wuxuu yidhi niyow nin fiican baata maxaan ku fiicna wixii aan kaa hadlay haddii aad mxuu ila soo doonato maad iga hadlays nin fiicanaata wuxuu yidhi aniga ninaan wada dhalno walaalan oo isku ab iskooya anna labaatan iyo laba sana saasuu yidhi labaatan iyo laba sana intaa daakradayda wii aan daakradayda ka baxan de ilahay imaba qabanay labaatan iyo laba sana wixii aan u qabay uma sheegto asna ima sheegan kara waxaan ku yidhi marka waxad u bahanta quraan saar nin in quraan la saaro oo maxoo jin iyo bala ay ka buxsantaata waxad yeeli dad noocaas haajir la socda waana waa la kala duwan dadki waa kala duwan yihiin bal labaatan iyo laba sana kii hooyadii abi ay dhalinayu uqdadaysan ood waxbuu sheegin karin diinna waa barana le madiinu jooga jaamacadda madiinu jooga ka warraba marka masaa'ishaas noocaasa qofka muminka ah waa inaad ka saramari ka saramara adduunkan waa wax yaroo iska ayaama ah intaa marka uda cuqad iyo qalbi kuqabad iyo muslimiin qofka haddii aad ka sabri weyda waxaad kugu sameey ku qabso ni dulmiga isaga iga dhaaf ku dhah laakiin inaad cuqdadaysanaato adiga aad halkaan aad wax kaaga buuxaan camalkiisi aan la aqbalin kaadana muxuu ahayn kor loo qaadaynin labadan iska dhaafa ilaa ay ka heshiiyaan ay kaa noqoto waa masaa'ib aad weyn xaqiiqatan naam nacam ummadda dhan oo kayf yani saad ugu gelayaa yani nin oo awood laho ummadda kharibi adigoo isaga ilaahay baa mogta isaga wuxuu hadda wa dhibaatayn kara waa wax kooban laakiin ila allah subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala meel haddii adduunkan wax looga qaban karo oo dulmigiisa umadda laga leexin karo ajaa maqlaysaa ayadoo fidno ka imaanin qofka horta dulmiga lagu sheega waa inay xaqiiqad noqoto qodob koobaad taas waa midda labaad dulmiga isaga ah isagoo taagnaa mararka qaar in la daayo waajib noqoni ulmiga asaga horaan waati aan soo mari jirnay xadiidka ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan soomaayn mararka qaar waxaa weeye inaad ciwaanka ag fadhida ayaa qasab noqoni oo taaban karin munkarka marka la zuurina culamadu maraatib ay ka sheekayn waxay leeyihiin munkarka xaalad waxaa jirta aad xaaraan ay noqoni munkarka isagao meesha yeelo haddii intaad zuulisa meesha aad ka qaado kadibna munkarka weyn uu imaana xaaraan waa in la taabtaa isaga lidalik shekh islam ibn taymiya caleyh raxmat ayaa nimankii tataarka ahaa oo beriga caalam islaami inta qabsaday ka soo bilaaba halkaas iyo jamhuuriyadka islamiga mesha hadda loo yaqaana maa waraa nahri adduunka soo wada marayo ilaa shaam soo marayo ilaa khilaafa alislaamiya ee bakhdaad ridaan almustacsim billah an eh, boqol iyo eh, lix iyo kontonkii ay halkaas ku rideen khilaafadii dowla cabaasiya niminka ayaga ahaa markii muxuu ahaa qaarkood waa islaameen qaarna dee muxuu ahaa eh, dee sheekhuliislam marka waxaa lagu yidhi war niminkan tataarku khamrada caba ama khamrada aan ka celinna oon ka nahyinna wuxuu dhahay faraha kala bax khamradooda cabeen maxaa yeele wuxuu yidhi khamrada hadda cabayaan waa sarkhaansan yihin meelaha yeelyeelaan soo ma haddii khamrada laga celiyo ka istaagaan way soo baxayaane muslimiintii marka ay laynayaan marka muslim in la dilo in khabar la cabiyaa dar iskuma dhowo marka mararka qaar munkarka isagoo taagan ayaa adoo ka baqaysa inaad munkarka weyn dhacad u joojini laakiin haddii la awoodi karo munkarka asaga in la zuuliyo oo munkarka weyn uusan imaanaynin oo cid zuulin laheed awood u laheed ay meesha taalla yajib in la zuuliyo laakiin adaan la zuulin karin salihi indhahun baa laga daawani ilaahayna subxana wa tacala inaad meesha dhaafiya la bari ya sheekh waa loo ducaynaa ilahi maasha allah fi ducada martaba ka mid waa mogta martaba martaba qayb ka mid waa marka hore markay soo marta allow naga muxuu ahay ninkan noo hagaaji noo hagaaji la kari waay ilah hadduu hagaaga la rabin meesha dhaafina waa imaanaysa wa waay hahay xadiidka keen joognaa shan boqol iyo afari toban anas bn malik sooma dhammayn qaala wuxuu yidhi anas bn malik qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm laa yu'minu man rumaynaya axadukum midkiin oo iimaan kaamil lagama hela xataa akuuna ilaa ankaada xadiidka lafdigiisa waxa w laa yuminu ma rumeeya mu'min ma noqdo laakiin culimmada markay fasireen waxay leeyihiin laa yu'minu macnaheeda ma ahan iimaan ma lahan oo wax iimaanahoo ku jira ma lahan macnaheeda saas ma aha macnaheeda waxaa weeyaan iimaan kaamila ma lahan maxay u dhahayaan nusuus kale oo aad u tiro badan oo kitaabkii sunnada ah arrinteeda caddaynaysa oo muxuu ahaa in qof dembi ku jira haddana iimaankiisa wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu soo rabbi ma laha laba kooxood oo muminiin haddii ay dagaalamaan muminiin muslimiin lama dhihin wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhra faqaatiluu alatii tabqi xata tafiya ilى amri اllah fain faat faaslixuu baynahuma biاlcadli waaqsiطuu ina allaha yuxibu اlmuqsiطiin inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum soo ma jeed marka iimaan iyo walaalnimo iyo in mxuu ayagoo dagaal laxdooda u maray ay arrinta ayada ay ka zuulayn ayuu rabbigan caddayna subxana wa tacaala marka lidaalika mas'aladan waxay hoos imaanaysaa saddex gruub saddex gruub ayaa masalada iimaanka isku hayso gruub waxaa la yidhahdaa waciidiya waciidiya la yihahdaa oo qofka marba hadduuba dembi ku dhaca waa gaal muxuu diintu ka baxay aakhirana naarun baa muxuu ahaa ya waa khawaarijta nimankan la yidhaahdo muctasiladan waxay leeyihiin gaal ma ahan gaalna ma muslim ma ahan fii manzila bayn manzilatayn asxaabulacraafkii oo kale waa meel laxda adduunkan jooga aakhirana naarun baa lagu waarin dalaq qolyaha kana murjia la yidhahdaa murjia ayaa la yidhahdaa oo waxaa weeyaan iimaankooda waxaa weeyaan iimaanka qofka maba macaasi waxba kama dhawayso cerku joogaya ahlu sunna waljamaca ama asalaf الصaalix ayada waxay qabaan waxaa weeyaan aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanka yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya iimaanka wuxuu ku ziyaadaya aacada ilaahay macaasida ilaahayna wuu ku nusqaamaa sidaa weyaan marka laa yuminu axadukum midkiin ma rumaynayo iimaan lagama helaayo macnaheeda ma ahane laa yuminu iimaanan kaamilan wa iimaan aan daqaraysnan oon farugneen oo haba yaraatay aan buuxin oo buuxa lagama helayo qofka ilaa muxuu xataa akuuna ilaa aan ka ahaado axabba mid la kalgacaylo badaya ilaahi isaga aggiisa min maalihi maalkiisa wa ahlihi eerkiisa iyo wanaasi dadka ajmaciin dhammaantood xadii kun toban iyo shanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas cmran bin bakaar alkilaaci waaiqa qaala xadaثna cali bn cayaash alalhani waaثiqatu tabt qaala xadaثna shucayb bn abi xamza waaثiqatu caabid waxaa weeyaan ninka la yihahda marka shucayb bn abi xamza waa iqatu caabid qaal xadaثana abu zinaad waa iqatu faqiih mima kii xadaثa uu waramay cabdالraxmaan ibn hurmus alacraj waa iqatu habtun caalim mima xadiidkii dukira la sheegay annahu isaga samica inuu ka maqlay abaa hurayra yuxadiisoo ka warramay bihi isaga can rasuulka al ka sheegay sal slm qal rasulka inuu yidhi waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantisay ku sugan tahay laa yuuminu ma rumay axadukum midkiin xataa akuuna ilaa ankaada axaba mid la kalgacaylo badan ilay isaga xaggiisa min waladihi canugiisa iyo waalidihi waalidkiisa weeyaan xadiidka shan kun iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qala imam saxaabi ibrahim alxandali waahiqatun habtun faqiih qaala xadaana nadr ibnu shumayl waahiqatun habt qaala xadaana shucba waa imaamka xa wa ambana xumayd ibnu sacda waa saduuq qaala xadaana bishr ibn fadl waahiqatun ah, iqatun cabdiwaaid he shee cabdiwaaxid waa ilaahay nabad ka soo celiya alxamdulilah allaha caafimaad ku taameela waada weydan dee muxuu ahaa muddo badan ayuu naga maqnaa ragga qaar waa kale waa ka warhayan ragga qaarna kama warhaynin ilaa indiya ilaa halkaas caafimaad u aaday isagoo nabad qaba ilah wa soo celiy subxana wa tacaala caafimaadka allahu taameelo caafimaadka allahu taameelo caafimaadka allahu taameelo waaya ninka la yidhahda marka bishir sooma ibn mufadal xadaثna bishir mufadal wa iqaة tabt caabid qaala xadana shucba imamka can qataada ibn ducaama qaala samictu anasan anas bin malik ayaan ka maqlay khaadim rasul lah sal slm yquul isagoo leh radia اlah ta arda qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm wa qaala qaala samictu anasan qataada wuxuu yidhi samictu anasan baan ka maqlay yaquul isagoo leh qaala rasul lah sal slm waqaala xumayd xumayd ibnu mascadana wuxuu yidhi markuu riwaayadiisii wuxuu yidhi fii xadiidihi ina الnabiya sal ا slm qaal nabigeenna wuxuu yidhi alah sl slam saas marka samictu qaala rasul lah sl slm iyo ina اnebi sal slm kalama duuna laakiin labada lafdiay ku wariyeen midna nabiga magaciisa ayuu sheegay alah sl slam midna rasuulka magaciisa ayuu sheegay calayhi salaat slam qaala wuxuu yidhi rasuulkeenna ama nabigeenna alay sl slam laa yuumin ma rumayna axadukum midkiin xataa akuuna ilaaan ka ahaado xataa yuxbi ilaa kala jeclaado liakhii walaalkii muslimka maa uu la jeclad yuxibu uu la jecel linafsi naftiisa <laughs> xadiidkan ma sahlan asna yacnii calaamada iimaankaso kuma soo jirin calaamada iimaanka waxay ahayd tan koobaad rasuulkeenna calayhi sala slam inaad ka jeclaato dadkoo dhan aabbihii ku dhalay hoyu ku dhalay hoyu ku dhashay iyo canugaadiiba ha noqdee kow qodob qodobkaas oo qodobka labaadna waxaa weeyaan qof kastoo mu'min ah inaad la jeclaato naftaada waxaad la jecesha dadka aad waxay u jecel yihiin caafimaadka qof kastoo muslim caafimaadda jeclow dadku waxay aad u jecel yihiin maalka zuyina linaas xubu الشhahawaati min الnisaaءi wاlbaniin wاlqanaطiir اlmuqanطara min الdahabi wاlfiضة wاlkhayl اmusawama wاlancaam aad baa loo jecelya marka xoolaha inaad xoolaha marka qofka muminka sida al ula jecesha qof kasta muslim ina oolahe qof kasta midaad nacabti midaad jeceshahay sidoo kale caruurta iyo dumarka iyo waa la jeceli sidoo kale inaad la jeclaata xataa yuxiba bidka alcilmiga iyo cibaadada iyo jannada iyo khayrka waa inaad qof kastoo muslim la jeclaata adig marka macneeda maxay tahay inaad qofka muslimka in la dhibaatayna ay ku dhibto qof kastoo muslim adduun ku sugan in la dhibaatayso kuma dhibays in la dheefiy maxaad u diiday marka waad u xasdi ma yuqaalu i hada yuqaalu fi hada haddii aad in la mxuu ahaa nafci u hela aad rabto ama cafwan inaad mxuu ahaa dhib usan taabin aad jeceshahay oo dhibsani oo danqani oo mararka inaad la ilmaysa laga yaabo xaaladaha qaarkood dhan kale in wax helo maxuu tibi ood cilmi badan helo ood cibaado badan helo ood maal badan helo ood waxaa weeyaan awlaad badan oo barakaysan helo ood madaxnimo helo maxuu tiidi laa yuminu waladii alli baan ku dhaartay weliba kan dhaar baa la socota mise dha lama socod kii hore dhar la socotay waaya laa yuumin mar rumay axadkum midkiin xataa yuxiba ilaa u kala jeclaada liakhihi walaalkii muslimka iyo muuminka maa shay yuxibu uu la jecel linafsi naftiisa weyaan xadidkaas shan kun iyo toban iyo toddobaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasai aطlaqana muusa ibn cabdiraxmaan alkindi wahiqa qaala xadana abu sama xamaad ibn usamata الqرشي ثقة ثبت ربما dلس عن حuسين وهو المعلم وثقة ربما وهم عن قتاaدة عن أنس أن رسuل رس ي نفس محمد نب محمد نفtiisa بيدي gacantiisa ay ku sugan tahaye laa يuؤمن أحadكم midkiin ma rumeeya xatىa يuحiba ila u kala jeclay لأkhi walaalkii muslimka ma شhay يuحib uu la jecel نفsi laftiisa o min khayr khayr weyaan khayr kasta adduun mid adduun mid aakhra hawshaan marka qalbigaaga la tarbiyeyni oo carabkaada la tarbiyeyni oo muxuu ahaa maskaxdaada la tarbiyeyni oo iimaankaada la tarbiyeyni qof kastoo mu'min ah wixaad naftaada la necabta la necbow waxaad la jeceshahay la jecla oo khayr ah sida weeyaan waaya xadiidka shan kun iyo toban iyo sideedaad waa xadiid صaxiixa qala imam yuusuf ibn ciisa الzuhri wa iqaة faadil qaala anbana alfadl ibn musa الsinani wa iqaة tabtn rubama aqrb qaala anbana alacmash wa sulayman ibn mhraan alkahili can cadiy ibn haabit اlansari wa iqaة rumi btashayuc can zir ibn xubaysh alasadi wa iqaة jaliil mkhadram qaal zir wuxuu yidhi qaala caliyu sayd cali wuxuu yidhi ibn abi aalib radia allahu taala arda kuma dhacno mana awoodi karno inaan dhahno sayd cali radia allahu canhuma ma awoodi karno maxaan u awoodi karin aabbihii iyo nabigeena ala slam wii dhemaray waad ogsoontihiin adeerkii soo hay difaaci jiray kadibna laba gaal oo gaali gaaladii reer quraysheed ka mid ah iyo nabigeenna calayhi salaam ay ku kalo baratameen ninka khaatimadiisi abu aalib nabigeenna wuxuu le qul laa ilaaha illa allah kalimatan axaaju laka biha yowma alqiyaama cinda allah oo kama qaala sal اl slam markaasuu qalbiga usoo yarraaricini raaricini ayaga hal kelimay soo celinayaan atarhabu can millati cabdilmualib ma diinta cabdilmualib baad muxuu aad maanta nacaysa ood ka tegi intaasay kusoo celinayan wax kalama taabanayaan nabigan wuu wadinayaa wuu wacdinayaa kelimadii kudhow haakadaa wuu wadi ayaga hal kelima ay u fadhiyaan waxay leeyihiin ma aabbaha oo cabdilmualib ahaa diintiisii aad maanta aad ku caasini halkaas laba dhinac ay ka fadhiyaan isna waa wacdini kelimo uu ku dhawaaqa waxba u dambaysay huwa calaa millati cabdiilmualib ciyaadan billah nabigan aad buu ugu murugooday ala sl slam geeridiisi iyo difaaciisi waxa ugu darnaatay gaalnimada uu ku dhintay markaasuu ilaahay dembi dhaaf u weydiistay u weydiinay waliba wuxuu dhahay waa dembi dhaaf aan ku weydiini maalam unaha ilaa aan laiga kaa reebin saasuu nabigeena ala sl slam u waday abu aalibka marka ninka isaga ah wiilka u dhalay waa sayd cali ma dhihi karna marka radia allahu canhuma cali ibn abi aalib radi allahu canhuma maya lama dhihi karo man dhaweed mar aan baraarujiyey saxaabada nabigeena muxuu ahaa yani e, saxaabada nabigeena alayhi salatu slam fursad ay aabbayaalkood qaarkood helin ayaa annaga iyo aabbayaalkeen iyo awowyaalkeen iyo ka wasiiwad ilaa labaatan ilaa soddon ilaa intaasaa mxuu ahaa kulli hebel moxamed fulan fulan fulan fulan soo nicmo ilahay ma firi saxaabada nabigeen cumar cumar ibn khaaab waad garanaysaan aabbihii waa inte cumaan bin cafaan aabihi waa inte abu bakr aabihi waa inte mumin muslim insha allah abi qaxaafa waa taqaanaan asaga <laughs> waa badbaad bal bilcaks xataa nabigeena ala sl slam inkastoo ragga qaar ay wax sheegaan laakiin sida raajixa abi wa abaaka fi naar abi ninka soo istaagay oo nabi allah aabbahay aawey aabbahay intuu jira aabbahay intuu jira walxadii fi asaxiix muxuu dhahay abi wa abaaka fi naar xadiid kale waa ogsoontihiin ilaahay waxaan weydiistay inaan hooyaday dambidhaaf aan la weydiiyo waa lii diidi famanacanii waxaan weydiistay in aan booqdo oon ziyaarto waa lii ogolaaday marka mararka qaar marka halkaa marayso oo maxamed yuusuf cali cumar fulaan fulaan fulaan fulaan aad tahay nicamta weyn oo shukriga badan u baahan ay ka mid tahay haddii ka warna john bawl fulaan fulaan fulaan aad ahaan lahayd oo saas ku dhalan lahayd ka war waxay kaaga duwayin kuwan kale bini aadan isla tihiin qaarkood waa kaa qurux badan yihin oo kaa caqli badan yihin oo kaa cilmi badan yihin hakada maca dalika tawxiidka ilaahay nasiib uma dhigin alxamdu lilah aladii hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah ilahay baa kumaa subxana wa tacala waaye sayd cali ayaa zir wuxuu ka wariyey qaala caliyun sayd cali wuxuu yidhi radia allahu tacala an ardaa inahu lacahdu الnabiyi اlummiyi ilaya inahu isaga lacahdu الnabiyi nabiga ballantiisa iyo ogaalkiisa alummiyi ee waxna aan akhrin waxna qorin ilaya aniga igula ballamay ayaa waxay ahayd annahu shaniya laa yuxibuka kuma jeclaada caliyow ilaa mu'minun qof mu'min mooyane walaa yubqiduka kuma naca oo kuma caroodo oo kulama colaytama ilaa munaafiqun munaafiq mooyane ujeeda yacnii calaamaadka iimaanka lagu yaqaana waxaa ka mid jacaylka sayd cali ibn abi aalib radia allahu tacaala canhu wa ardaa hadda waxaan soo marnay nabigeenna calayhi salaa slaam waxaa kaloon soo marnay qof kasta oo mumin ah jacaylkiisa jacaylka nabigeenna ala sl slam uma qof kasta oo mumin ah inaad naftaada waaad la jeclaatay xataa kuwa qabiilahaan isu dagaalsantiin ku dara soomaalida waa taqaanaa mogta soomaalida qole fulan qole fulan war qolyo fulan kaarta qabe cuqdad yaroo waxaa iska jirta meelaha wareegan iyo dabaylahanna meelahaas wareegi qole fulan marka la yidhahdo xoogo xasaasiyaddeela ka xataa ha noqdo kuwa ayaga ood xoogaha daaqa iyo siyaasadda iyo howlaha isku taabanaysaan ha noqdeena xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi way soo geli abadan kalama baxsana qodobka kale waxaa weeyaan xubbiga sayd cali ibn abi aalib radia allahu ta arda marka idan nabigeena ala sl slam marka inaan jeclaano aan ku ballanna mumin kasta inaan jeclaano nafteen waa la jeclaan la jeclaan aan ku ballanno sidoo kale sayid cali bin abi aalib radia allahu taala arda inaan jeclaan aan ku ballanno marka iimaankeenni aan aruursanna jimlaysta caawa hal aruursada oo meel iskugu wada geysta iimaanka si aad kaamil u noqdo calaamaadkii calaama fulaan tig soo ma arkin adi qofka markii oo la baara meel dheg tig tig tig tig toa egsla saara ku haakada marka kulli tigtig aan saarano wax alle waxa calaamatul iimaanka kor u qaada kulli aan xifdisana caawa marka wixii ka dambeeya dhankaas aan wada aadno nacam maa yuxib nafsi nacam kuwaan maxaa gooni looga sheegi masiye dheer yaysay leeyihiin iimaankiiya muxuu ahaa waa beteriga soomaalka had beteri beteri yaroo wax yar kicina iyo beteri wax weyn kicina kan iimaankiiaad aad muxuu ahaa kuwa marka waxaa laga yaabaa xad mucayan ah, iimaankii laakiin markii hadda cali ay noqoto ama ree ansaareysanu tegi doonna waa sii calaamad sii weyn wa toosh yaroo yarabaniina iyo iyo mxuuha nal weyn oo kanoo kale ah waa kala yihin mogta nacam maziyo dheeri ay leeyihiin ayagana oo dadka kas kasii dheer yihiin kasii fadli badan yihiin nacam shacali ya ha a a mh mm-hmm. mh mm-hmm. a may kuwaan jacaylka ay sheeganana oo cali oo jecelna ay leeyihiina jacaylka laga hadla kee weyaan yani igu celi warka asaga a a e okay cali maxaa ka galan de warkaad wad ali qabadsiy cali ma jecla beeraalayaalba wax ay cali jecel yihiin haba yaraatee lama arko hadda yaa fadli badan haddi aad weydiisa cali iyo xusein yay leeyihiin maya adi inta hadda aad la socotay cali iyo xusein ya ayaga iyaga say qabaan yani cali iyo xusein ay hormarinayaan caliga waa sheegar laakiin muhiimadda ma ahan waa xusein meesha loo socdo nimankan marka xubiga qofka waxaa lagu imtixaamaya khudbadii maanta ma joogto mi soo maqni de hahe taasaa kaa maqan khudbadii inaad dhegaysto khudbadii maanta dhegayso xubiga marka laga hadlay oo la dhameeyey ayaa xubiga waa inaad muxuu ahaa qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii taasaa la daba dhigay khudbada maanta waxay ahayd khudbad sanay ahayd xaqiiqatan marka itibaac haddii laga waayo marka wa haakada adiga maqaaxadan haddii aad gasho maqaaxadan haddii aad gasho waxaa weeyaan cunada friyaad ku cunaysaa mar mar la yidhi laakiin hardiga shardiga la dhigaa shardiga muxuu yahay inaad khamiis cad wadato <laughs> wa waa saas oo kale nacam xubbiga isaga ah oo cali inaad jeceshahay waa daliiluliimaan soox soo maaha laakiin maxaa ku maxay ku xihan tahay inaad asal ahaan horta muslimta inaad ariiq cali hayso muxuu ahaa oo ariiqi nabigeenna aha alah sla slaam hawl badana markaa ku xihan shardiga khamiiska caddaaya marka iyaga ka maqan ya ya a inuu quluwi uusan ku jirin laftarkiisi oo xubbigii muxuu ahaa uu noqdo xubbi miisaaman alm marka qadiyadda laga hadla ragga laga hadla dadka ahlu iimaanka ah oo ariiqi hayo kuwa marka ariiqi ka dhacsan oo kuwaas oo ay dicaa weyaan waaya laa yuxibuka ilaa mumin walaa yubidka ilaa munaafiq xadiidka u dambey casharkeena caawa caawa iska bilaabay ahayd shan kun iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imam ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waaiqa qaala xadaana khaalid yani ibn xaari alhujaymi waaiqatu tabt can shucba waa imaamki can abdilaahi ibn cabdillaah ibn jubayr alanصari waa iqa can anas bn maliki khadim rasul lah sl slm radia اlahu ta an nebi sl slm qal nabigen wuxuu yidhi xub اlansaari ree ansaareed jacaylkooda aayat اliimaan iimaanka calaamadiisa weeyaan wa buqd اlansaari ree ansaar caradooda iyo nacaybkoodana aayat الnifaaqi munaafiqnimada calaamadeeda weeyaan nimankaa ree ansaareed nimiyow markii la soo gaaro xaalkooda qofka mu'minka daa'iman waa inuu meel dheer eego nabigeena calayhi salaa salaam waad ogsoontihiin markuu reer ansaarood reer ansaareed wax yar ay isyara qabteen ama hadallo yar ay sheeg sheegeen oo teennada nabigeena uu ku arooriy calayhi salaa salaam kelimaadka u dambeeya nabigeena uu kula hadlo waxaa ka mid ahaa low salaka annaasu waadiyan wa salaka annaasu wasalaka alansaaru shicban lasalagtu shicb alansaar haddii dadka ay dhinac maraan waadi amaba meel eh, wadda gooni ay maraan oo eh, shicbiga haaliba waxaa la yihahda wadooninka buuraha aflameerkood iyo meelaha mara amaba yara toodibe ayaa la yidhahdaa haddii dadka ay meel maraan noocaasa ree ansaarin ay meel maraan anna kuwa ree ansaareedaan raaci lahaa haddii hijrada aynan ahayna ree ansaareed ayaan ka mid noqon lahaa oo ansaarama sheegan lahaa markaasaa nabigan wuxuu leh annaasu diaar walansaaru shicaab dadka waa go'a iyo kootiga kor maarata korowa ansaarna waxaa weeyaan waa funaanad hoosaadka saasay ummadda muxuu ahay ay iga dhow yihiin ayuu nabig sal slm lidaalika nabigeen in ayaga khayr loo dardaarmo oo nabigan wuxu sl slam dadku way badan doonaan ree ansaaroodna way yaraan doonaan maalkoodiiyaa muxuu ahaa halka ku baaba'ay oo wiilashooda qiimaha badnaa ku baaba'ay oo odayaashooda ku baaba'ay oo dalkoodiia lagaga kiciyey oo diintan meel walba ay gaarsiiyeen ree ansaareed marka fadliga ay ummadda ku leeyihiin wax la koobi kara ma laha lidaalika xubbigooda waa iimaan calaamad haddii aad aragta ree ansaareed qof necab iimaan meesha kuma hay waa munaafiq nabigeena cadayna alai sl slam jacaylkoodana waxaa weyaan naxnu nuxibu allaha tacaala wanuxibu rasuulahu sal l slam wanuxibu almuhaajiriin wanuxibu alansaar wanuxibu caliyan wanuxiba kula mumin marka halkaas isaga iimaanka marka mxuu aha calaamooyinkiisa hala aruursado jeebka iyo qalbiga iyo halaga buuxsada maskaxda laga buuxsada oo arrinta ayada ha noqoto arrin qofka muminka daa'iman u wata hada wallah aclam wsala allah waslm cala abdi rasuuli mustafaah